alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray tafsiiru suurati almaa'ida ayaynu ku soo jirray waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda laba iyo siddeetan ee min suurati almaa'ida allah waxa uu yidhi latajidanna ashadda annaasi cadaawata liladiina aamanuu alyahuuda waladiina ashrakuu wlatajidanna aqrabahum mawadata liladiina aamanuu aladiina qaluu ina nasaara dalika biana minhum qisiisiina warhubana wa anahum laa yastakbiruun allah waxau idhi latajidanna ay wallaahi allah baan ku dhaartay latajidanna yacnii ku ogaatee oo ku ogaatee oo ku ogaatee ashadda annaasi cadaawatan dadka kuwa ugu daran xagga colaadda inay yihiin ku ogaatee liladiina kuwii ay la colloobayaan aamanuu rumeeyey alyahuuda yahuudda ku ogaatee inay yihiin dadka kuwa ugu daran xagga colaadda iyo cadaawadda ay u qabaan mu'miniinta waaladiina ashrakuu iyo kuwa allah u shariig yeele mushrikiinta ah yagana ku aqoonsatee inay dadka ugu daran yihiin colaadda sida oo kale iyagiyo yuhuudduba aad iyo aad inay colaaday mu'miniinta u qabaan ka daran tahay dadka kale colaaday u qabaan alyahuud waalmushrikuun walatajidanna ku ogaate oo ku ogaate oo ku ogaate ay wallaahi allah baan ku dhaartay latajidanna ku ogaate oo ku ogaate oo ku ogaate aqrabahum nuunu tawkiidka mustaqalkee shidan ficilka hadday ku jirto saddex goor baa lagu celiyaa waxay ka dhigantay kaanahu saddex goor in la yidhi oo kale ka dhigantah ficilka markaa nuunu tawkiid la gelin yani wuxuu noqonayaa yani marka hal mar baa la sheegay nuunu tawkiid mukhafafa marka la geliyo walayakuuna min asaakhiriin oo kale suuradda tanwiin baa loo qoray laakiin waa nuunu tawkiidkii mukhafafka ahaa weeye laakiin suurada markaa rasmiga ayaa loo qoray suuratu tanwiin muuqaalkii tanwiinta la nasfacan baa iyaduna ka mid a waa nuunu tawkiid mukhafaf ah markaa nuun yacni markaa looma qorin reebane waxaa loo qoray tanwiinta oo yacni xagga nudqiga ka ah nuun reeban ka ah suuraddeed baa loo qoray muuqaalkeed marka wuxuu ka dhigan yahay markaana laba goor in ficilka lagu celiyo kaluu ka dhigan yahay nuunu tawkiidku markuu shadan yahay waa sidanoo kale wuxuu ka dhigan yahay ficilka in saddex goor lagu celiyey waa sababta waadada soomaaliyeed markay laqbaynayaan laqbada saddexa goor ugu soo celinayaan walatajidanna laamkaasina wuxuu faa'iidaynayaa yacni markaa waa muwati'a lilqasam oo yacni dhaar jawaabteed buu gogol dhigayaa markaa dhaar baa ka horraysa imaa madkuuran wa imaa muqadaran dhaartaasi ha haato mid la sheegoo lagu dhawaaqay ama ha haato mid muqadara oo la qadara walatajidanna aywa wallaahi allah baan ku dhaartay latajidanna ku ogaatay oo ku ogaatay oo ku ogaatay aqrabahum kuwa ugu dhowaanshaha badan inay yihiin ku ogaatee mawaddatan xagga jacaylka liladiina kuwii ay jecel yihiin masarka laftiisaad ku tacalluq siinaysaa aamanuu rumeeyey alladiina kuwii baad ku ogaanaysaa yani laba mafcuul bay qaadanaysaa wujdaanka markay tahay wajadadu wajada tajidu markay cilmi tahay ogaal laga tilmaamayo laba mafcuul bay qaadataa mafcuulkii labaad baa la soo hormariyey oo aqrabo ah xagga horena ashadda ah mafcuulkii koowaad baa la dibdhigay oo xagga horena alyahuuda ah ficilka hore ya ficilka dambana walatajidanna dambana alladiinada ah waa yahay ama la yidhaahdo aqraba ayaa mafcuulkii koowaada alladiinana waa mafcuulkii labaad maxaa loo odhan waaye waxaa loo odhan waaye alladiinadu iyaga ayaa laga khabraya laga warramaya yacni aqrabiyadu iyagay sifo u tahay maadaama ay caynkaa tahay yacni aqrabiyadu waxay noqonaysaa iyo ashadiyadu yani mafcuulkii labaad bay noqonaysaa u muqadam ah walatajidanna allah baan ku dhaartaye ku ogaatay oo ku ogaatay oo ku ogaatay aqrabahum kuwa yacnii ugu dhow inay markaa yihiin ku aqoonsatee mawaddatan xagga jacaylka waa tamyiiz weeye wejiga aqrabiyada ayaa la caddaynayaa mawaddatan xagga jacaylka kuwa ugu dhowaanshaha badan inay yihiin ku ogaatee liladiina kuwii ay jecel yihiin aamanuu rumeey aladiina kuwii baad ku aqoonsanaysaa inay xagga jacaylka ugu dhowaansho badan yihiin oo kayrkood ay ka dhow yihiin yacni markaa xagga jacaylka ay ka habeen xigaan aladiina kuwii ayaad ku ogaanaysaa qaaluu yidhi innaa anagu nasaara nasaaraanu nahay dalika bianna minhum qisiisiina wa ruhbaana daalika madkuurkaa la soo sheegay oo ah aqrabiyada ay uga dhowaansho badan yihiin jacaylka uga dhowaansho badan yihiin kayrkood oo gaalo ah jacaylkay mu'miniinta jeclaanayaan kuwa kale ay ka xigaan oo uga dhow yihiin oo masaafada ay jacaylka iyagu u jiraan ay ka dhowdahay masaafada hayrkood oo gaalii u jirto hadda maaha way jecel yihiin baa la sugay jacayl baa loo sugay maaha waa aqrabiya waxa loo sugay daalika kaasi waxay ku dhacday bianna minhum inay iyaga ka mid yihiin qasiisiina qaar culamaay ay ka mid yihiin waa culamo markaa yacni kitaabkooda culamo ku ah kitaabkii injiileed wa ruhbaanan iyo qaar raahibaa oo cibaado badan oo iyagu cibaadada u go'ay wa annahum laa yastakbiruun iyo yacni markaa inay yihiin qaaraan iskibrin oo xaqu hadduu u caddaado aan ka kibrayna xaqay aqbalaayaan oo sida yuhuuddu u kibir badan tahay yacni nasaaradu uma kibir badna wa idaa samicuu markay maqlaan maa unzila kii la soo dejiyey ila arasuuli rasuulka sala allahu alayh wasalam intii ka ahaatay lagu soo rogay tara acyunahum tara waxaad arkaysaa acyunahum indhahooda waxaad arkaysaa tafiidu xaalay burqanaysaad arkaysaa min addamci talo maxay la burqanaysaa ilmay la burqanaysaa sababtay u burqanayaana maxay tahay mimaa carafuu ay min ajli maa kii aawadii bay la burqanaysaa daraaddeed bay la burqanaysaa ilmo la burqanaysa minta dambe waxay noqonaysaa in markaa laga tilmaamayo tacliil saabiye looga jeedo mimaa carafuu ay min ajli maa kii aawadii bay ilmo la burqanaysaa carafuu ay garteen ay carafuuhu ay garteenoo min alxaqi xaq ah xaaluu xaq yahay xaq ku beegaansan yahay yaquuluuna waxay odhanayaan otalow maxay odhanayaan waa jumlo markaa istinaafiye ah waa jumlo cusub kaannahu su'aal qarsoon laga jawaabayo yaa ilmadood in la sheegayo waa ooyayaane dee qowlkooda otalow muxuu yahay yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa rabbigayow aamannaa waa rumaynay faktubnaa nagu qor yacni maca shaahidiin kuwa markaa shaahidiinta ah ee adiga waxdaaniyada kaaga markhaati kacay nebi muxamedna calayhi salaatu wasalaam risaale uga markhaati kacay marka kuwan soo islaama iyagu dee mu'miniin bay noqdeen laakiin si caama marka waxaa loo yidhi waxa waxaweye nasarada uga dhow xataa kuwaan islaamiin baa ku jira saasaynu markaa u inay aqrabiyaa la tilmaama amaa ciddooda islaamtaa dee iyagu mu'miniintay ka mid yihiinoo mu'miniinta waa ka weli yeelanayaanoo waa jeclaanayaanoo jacaylkoodu waa sugan yahay wamaa lanaa laa nu'minu billaahi wamaa jaa'ana min alxaq wamaa lana weli waxa socda hadalkoodii ay odhanayeen waxay kaloo odhanayaan wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday ayu shayin sabata lanaa maxaa noo sugnaaday laa nu'minu xaalaanaan rumaynayn waa jumla xaaliya laa nu'minu xaal annaan rumaynayn maxaa noo sugnaaday billaahi allah annaan rumaynayn wamaa jaa'anaa kii noo yimina aanaan rumaynaynin oo min alxaqa xaalu xaq yaho xaq ku bayaansan yahay wa nadmacu walxaal naxnu nadmacu yacnii aanu markaa tamaaciyaynoo rajaynayno an yudkhilana iyada oo aanu tamaaciyaynoo rajaynayno an yudkhilanaa inuuna geliyo rabbunaa rabbigayo maca alqowmi asaalixiina dadka saalixiinta la jirkooda inuu jannadanna geliyana aanu rajaynayno tafsiirka aynu marro jumlada xaaliya in laga dhigo mufasirku ma marin wejiga isagu maray waxay tahay natmacu in lagu cadfo nu'minu calaa haadana waxay noqonaysaa nafyigu yadana inuu ku dhacaayo sidiisa marka lagu socdo laqbadu waxay noqonaysaa wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday ayu shayin sabata lana laa nu'minu xaala annaan rumaynayn maxaa noo sugnaaday bilaahi allah annaan rumaynayn wamaa jaa'ana min alxaqi iyo waxa noo yimi xaaluu xaq yahay annaan rumaynayn uu xaq ku cad yahay wa nadmacu wamaa lanaa laa nadmacu saasaa markaa macnuhu dhacay maxaa noo sugnaaday xaala annaan tamaaciyaynoo rajaynaynin an yudkhilanaa inuu nageliyo annaan tamaaciyo inoo rajaynaynin rabbunaa maca alqowmi asaalixiina dadka saalixiinta la jirkooda jannada inuuna geliyo xaal aanaan rajaynayn maxaa noo sugnaaday bimacnaa iimaanka iyadoo sababtii keensanaysay ay joogto iimaan inaanu ka tagnaa ma dhici kartay ujeedaan rajada aanu janno inuuna geliyo aanu rajaynaynana yacnii iyadoo sababtii marka aanu ku rajayn lahayn ay taallo inaannu yadana ka tagnaa ma suuragal ahee allahna waa rumaynaynaa jannada inuuna geliyana waa rajaynaynaa waa tamaaciyaynaa macnuhu saasuu dhacaya fa asaabahum allahu bimaa qaaluu fa asaabahum allahu ilaahay wuxuu ku sawaabiyey wuxuu ku ajarsiiyey oo ku abaalmariyey isaabadu waxay noqonaysaa ama sawaabku waa abaalmarin yacni markaa khayra weeye oo xasanaadka ajarka lagu bixiyo ayaa sawaab la yidhaahdaa haddii la itlaaqo saasay ku dhacdaa sidaas ayay ku dhacdaa mararka qaar baa dhacdaa in shar lagu qaydo oo ciqaab shar ah oo abaalmarintii sharka ahay yacni markaa looga jeedo laakiin markaas waa in qariina la socotaa hal suwiba alkufaaru maa kaanuu yafcaluun gaalada ma laga sawaabiyey looma jeedo ma laga ajar siiyey waxaa looga jeedaa ma laga abaalmariyo ma lagu ciqaabay waxay samayn jireenoo xumaa marka suwibaa laga cabbiray haddana waxaa looga jeedaa abaalmarin ciqaab qul hal unabiukum bishari min dalika masuubatan cinda allah waa inagii soo maray marka yacni shar bay muqayad ku tahay marna gaalay muqayad ku tahay marka qariinada noocaasi la socoto abaalmarinta sharka ah ee ciqaabta ah waa loo isticmaalaa laakiin haddii la idlaaqo sawaab ama isaabo maxay ku dhacdaa waxay ku dhacdaa ajarsiinta oo abaalmarinta khayrka ah ayay markaa ku dhacdaa fa bima qaaluu ilaahay wuxuu ku ajarsiiye oo ku abaalmariyey abaalmarin ajarsiin iyo yacni markaa yacni markaa xasanaadkii in laga abaalmariyo ah bimaa qaaluu ay bisaabi qowlihim odhaahdoodii daraaddeed baad waa sababiyo waxaa bannaan maada inaad ka dhigto mawsuula inaad mawsuulo u laqbaysiyo inaad masderiyo u laqbaysaa labaduba bannaan haddaad masderiye u laqbayso waxay noqonaysaa maada iyo ficilka ka dambeeya ayaa masder laga dhalaalinaya bimaa qaaluu ay bisaabi qawlihim odhaahdoodii daraaddeed haddii lahamaadu waa mawsuulana waxay noqonaysaa biladii qaaluuh kii ay yidhaahdeen sababtiis bisababi aladii qaaluuhu yacni markaa saasay noqonaysa caa'idkana wuxuu noqonayaa yacni waxa weeye mafcuulka dee markaa yacni xadfan buu noqonayaa la qadaraa kii ay yidhaahdeen sababtiisa ilaahay wuxuu ku ajar siiyey oo ku abaalmariyey jannaatin jannooyin jannaadkaasoo tajrii jannaadkaa laga sifaynayaa jannaadkaasoo tajrii ay yaacayso ama ay sabaynayso min taxtihaa hoosteeda ay yaacayso ama sabaynayso looma jeedo meel aan jannada ahayn oo jannadaba ka hoosaysay biyuhu marayaan oo sabaynayaan muraadku ma aha oo calaa haada dee waxay noqonaysaa inay jannada ka baxsan yihiin loomana jeedo biyahanna waa biyihii markaa ahlu jannuhu dee ayagu ku intifaacayeene ku raaxaysanayeen ma haraadayaan oo jannada harraadiya gaaja ma taal hadday waxba cuni waayaan weligood ma gaajoonayaan yaa sanawaad haddaynay waxba cunin wax allo wax cuntola'aanta ay u noqonayaan ma jirto ma daciifayaan ma gaajoonayaan xanuunna kuma dhacayaan dhibaata kuma imanayso xooggoodu marka hoos u dhici maayo faytamiinna kama dhinmayaan hadda ma aragtaa ma haraadayaan haddana maxay wax u cunayaan oo wax u cabbayaan faakihaysi iyo raaxaysi bay u cunayaan ya faakihaysi iyo raaxaysi ayay ka tahaye ma aha inay baahi u qabaan cuntada iyo cabbitaanka u qabaan maaha xawdkii markay ka soo cabbeen laa yadma'uuna bacdaha abada weligood dib uma haraadayaan haraad dambe ma jiro marka jannada wax dhibaato oo yaallaa ma jiro inna laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacra wa annaka laa tadma'u fiiha walaa tadxa nebi aadam maxaa lagu yidhi jannadii la geliyey waxaa lagu yidhi culammadu khilaaf baa agtooda ku jira oo ma jannada dadka lagu abaalmarin doonaa mise janno kalay ahayd jannatu min aljinaan calaa qowlayn si kastaba ha ahaatee allah wuxuu ku yidhi inna laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacra waxaa jannadaa gudaheeda kuugu sugnaaday aadamow inaanad gaajoon oo aanad markaa waxa weeye qaawanaan oo yacni markaa arrad aanad markaa noqon mid arradan cawraadkaaga iyo markaysaa markaa intaad doonayso jidhkaaga inaad qariso marnaba qaar faydmaya ma aha culammadu waxaa lagu asturay yacni aqwaal bay ka yidhahdaan allahu aclam qaar baa yidhahda nuur baa lagu asturay ya nuurkaasaa satri u ahaa allahu aclam wa annaka laa tadma'u fiiha walaa tadxa ha raadina maysid jannada gudaheeda mana bacadoonaysid wax qorax la yidhahdaa ma jirto oo qoraxdu manaafic fara badan bay lahaydeen yacni waxa weye uma baahi uma qabayaan callo wixii manaaficda sidoodaa loo siiyey daarudunya marka la joogo qoraxda lagama maarmayn waayo jidhku wuxuu u baahan yahay qorax inuu helu u baahan yahay caafimaadkiisaa ku xidhan xayawaanaadka arlada ku nool iyo dhiraha laftoodaba inay qorax wax ka helaan way u baahan yihiin qorax inay wax ka helaan haddii kale jirkoodii waxaa ku dhacaya dacfi badan baa ku dhacaya hadday tahay lafahoodu inay daciifaan iyo hadday tahay marka caafimaadkooda kaleba inu wax u dhinmaan laakiin jannada wax bacad la yidhaha ma yaal haddana waxa u noqon maayaanoo ilaahay baa sida ugu talagalay ilaahay baa sida ugu talagalay fa asaabahum allahu bima qaaluu jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar jannaadkaasoo tajri ay yaacayso ama ay sabaynayso min taxtiha min taxtiha maxay u dhici waxaa loo jeedaa min taxti ashjaariha wa qusuuriha min baabi xadfi lmudaaf mudaafkii baa la xadfay marka min taxti ashjaariha dhirta jannada hoostooda iyo wa qusuuriha iyo guryaha jannada iyo fooqyada jannada hoostooda ayay sabaynayaan ma hoostaa keliya iska sabaynayaan maya siday doonaan bay weliba ugu soconayaanoo meeshay doonaan bay la kori karaan hadday markaa waxaweye doonaan yacni durduradaas si dhibaysa inay u durdurayaan maaha qadarkay doonaan baa u durduraya yaa intay doonaan meeshay doonaan inay u raacaan way la korayaan ama ha sarrayse ama ha hoosaysee mana aha markaysagaa qaar dhulka qodaya markaysagaa durduradaasi ma aha waa ta asaarta ku soo aroortay in la yidhi marka waxa weeye dhulkii ma jeexayaan iyagoo dhulkii aanu qodnayn sida yani markaa biyaha marka adduunyada rogmanaya ay meel u qotaan iyagaan waxba qodin ayay sidooda u dulmarayaan macnaha aasaarta ku soo ibnu qayim waa ka ka dhigay markaa gabayga ku daray anhaaruha min hayri ukhduudin jarat subxaana mumsikiha min alfayadaani dudurada jannadu min hayri ukhduudin jarat iyadoo aan dhulkii qodin aan dhulkii sidaa u qalin ayay durdurayaan oo soconayaan oo sabaynayaan subxaana mumsikaha min alfayadaani waxaa xumaan ka nasahan ilaaha ka hayo inay burqadaan yacni markaa ilaahaasaa xumaan ka nasahan tajrii jannaadkaasoo ay durdurayso min taxtiha iyo min taxti ashjaariha wa qusuuriha dhiraha jannada iyo guryaha jannada hoostooda ay durdurayaan ama ay sabaynayaan alanhaaru anhaaru ay sabaynayaan durdur keliya maaha waa durduro kala duwan khaalidiina fiiha waxaa jannaadkaas lagu abaalmariyey khaalidiina fiiha xaal ay ku waarayaan jannaadka gudahoodaoo ay markaa suganayaan inay ku waaraan waana sida loogu ballanqaaday inay ku waarayaani wadalika jazaau lmuxsiniin kaa la soo sheegay kuwa samafalay abaalmarintooda weeye allah wuxuu inoo sheegaya ahlu kitaabku inay kala duwan yihiin oo qolada yuhuuddu ay cadaawad daran tahay aad iyo aad u colaad badan yihiin mu'miniinta colaadday u qabaan ayaa aad u daran mushrikiinta laftoodu waa la midoo xagga colaadda yaguna yuhuudda ayay shabbahaan labadooda waa laysku lifaaqo waa laysku daran laakiin qolada kiristaanku sidaa waa ka dabacsan tahay waana uga dhow yihiin gaalada kale jacaylkay mu'miniinta jeclaanayaan waa la soo wariyey aayadahan inay ku soo degeen wafdi yacni markaa ka yimi najaashi ka yimi boqorkii xabashida ka yimi bay ku soo degeen baa la yidhi mufasirkuna waaba inoo sheegi doonaayo yacni markaa waa tilmaami doonaa marka inay nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam dabeedna nebigu uu ku akhriyey suuratu yaasiin dabeedna ay islaameen yani markaa ayuu inoo tilmaami doonaa laakiin asaaniidday ku soo aroortay ma xoog badnaa inay taasi sabab nuzuul u tahay ee sabab nuzuul kale oo markaysaga xoog le baa soo arooray yani marka qawi ah sabab nuzuulka kale waxa weeye salmaan alfarisi ayaa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam salmaan alfarisi yacni diin doon buu ahaan jiray yacnii wakhtigii markaa qabla alislaam intaa nebiga la soo dirin ka hor cimrigiisuna waaba dheeraadaa la yidhi yacni markaa wuxuu raadiyo aad u doonay diin buu raadiyo beledo badan u maray marba wuxuu odhan jiray waar cid markaa diin haysaya ugu fiican markaasaa la odhan jiray nin raahiboo meelheblaayo joogo oo halkaa ku cibaadaysta kiibuu u tagaa kiibuu la joogaa yaa raahibbo badan buu soo maray marka kii sakaraadku u yimaado ayuu odhan jiray xaaladdaadii waan arkaaye haddaan kaa dambeeyo yaad igu dardaarmaysaa markaasuu odhan jiray meelheblaayo waxa jooga ninka noocaasaa jooga ee raahibkaabaa jooga isaga markaa qabo oo isaga u taga isaga aad halkiibuu dabeedna kii kalena u tagaa kiibuu haddana la saaxiibaa yaa ka faa'iidaystaa ilaahay la caabudaa yaa isagana saa la-eg marka waxa weeye sakaraadku ku yimaado ayuu odhan jiray yaa ii dardaarmaysa marka dhowr raahib oo kala duwan oo saasuu soo maray qaarkood wuxuu ka sheegay xaaladoodu inay marka aynay fiicnayn marka loo eego kuwa kale qaarkoodna xaaladoodu fiicnayd yacnii xagga cibaadada iyo diin ahaanta marka laga eegaayo kii ugu dambeeyey markuu la joogay ayuu yidhi isagana marka sakaraadkii ku yimi ayuu yidhi adii dardaarmi markaasuu ma garanaayo cidaan kuu dardaarmo laakiin nebi aakhiru zamaanka soo baxayey baa wakhtigiisii yacni dhow yahay inuu ama soo baxay ama iminkadan dhow soo bixi doono labada mid weeye nebigaas u tago rumeen xaggaad iigu tilmaamay dabeedna xagga iyo madiinu usoo tilmaamay halkiibaa dabeedna markaa waxaa qabsaday jidkiibaa waxaa ku qabsaday xadiiskan kuma sugnay adillo kale ay ku sugan tahay jidkii baa waxaa ku qabsaday yacni dad xoogay oo markaysaga addoonsaday ayaa markaa gacanta ku dhigoo dabeedna waaba iibiyeenba niman yuhuud ka iibiyeen xor buu ahaayo dulmi baa markaa addoonka looga dhigay intay qafaasheen oo qabsadeen ay yidhaaheen addoonka naga iibsada ya cid baa lacag laga qaatay dabeedna waxaa la yidhi markaysagaa kaxaysta sidii baa markaa niman yuhuuda ayaa iibsaday madiinaa bay la yimaadeen halkii uu beeraha uga shaqayn jiray diindoonkii wuxuu ku galay markaysagaa in bidde laga dhigto oo la addoonsado oo la kala iibsado halkii buu beeraha uga shaqayn jiray wuxuu beerihii uga shaqeeyaba waxa markii dambe nebiga calayhi salaatu wasalaam baa soo baxay warkiisa markii hore muu maqlin hijrada markuu soo hijrooduu khabarka maqlay isagoo geed timireedkii saaran oo timirtii uga soo guraya ninkii addoonsanaya iyo nin kale oo yuhuuda ayaa sheekaystay dabeedna waxay sheegeen nebiga calayhi salaatu wasalaam bay soo qaadeen ya nimankii reer yasrib waxa u yimi markaysagaa ninkii noocaasa ah baa u yimi ya siday u faraxsay qisadiibuu maqlay geedkiibu iska soo shugay geed timireedkuna waa dhaadheeryihi markaas war maxaa tidhahdeen dhir baaxu qaaday yahuudigiio yani marka waxa weye laba indhood bu taabtay wuxuuhi maxaa kaa galay orda markaysaa ka shaqa beerta halkii adigu waxay saa noqotoba nebiga calayhi salaatu wasalaam khabarkiisii wuu helay markii dambena nebiga waa u yimi calayhi salaatu wasalaam sifada nebiga wuu hayey khaatamunubuwa inuu markaa ku sugan yahay xaggan markaa dhabarkiisa garabka kaga sugan yahay sadaqadda inaanu cunina hadiyadda marka uu aqbalo yacni sifooyin noocaasu hayo nebiga calayhi salaatu wasalaam waa u yimi qisadaas waa qiso iska dheer mawdicu shaahidkaan ka soo raaco nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u keenay waxbuu u keenay marka waxa weeye uu soo qaaday oo markaa la cuno ayuu u keenay mala timir iyo wax kale isugu jireen markaasuu yihi markaa salmaano waa maxay markaasuu waa sadaqad tijaabana waa ku jirtaa markaasuu dabeedna markaa waxaweyan uu ku yidhi saxaabadiisii cuna anuu sadaqadda ma cuno dabeedna wuxuu yidhi calaamad baad heshay maalin dambu haddana soo qaaday markaysaa yani ayuu wax soo qaaday wax la cuno ayuu u keenay nebigu u dhiibay calayhi salaatu wasalaam dabeedna wuxu uhi waa maxay wuxu uhi waa hadiyad markaasaa nebigu cunay calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisiina yidhi cuna calaamadaasina waa u caddaatay calaamadaasina waa u caddaatay wuxuu markaa uga wareegay nebiga calayhi salaatu wasalaam xagga dhabarka wuxuu arkay markaa inuu yacnii khaatamu nubuwa doonaayo inuu eego nebigu maradu uga qaaday go'a dabeedna tiina waa arkay yaa sidii buu ku islaamay qisada markaa xadiiska sabnuzulka ku saabsan waxaan dhex geliyey qisadii si kale ee caamka ahayd ee markaa ku soo aroortay akhbaarta kale ku timiye yani qisadani waxay sheegaysay nabiga intuu u yimi calayhi salaatu wasalaam oo marna uu yidhi sadaqad weeye marna yidhi hadyad weeye inuu markii dambe ku yidhi ka waran nasaarada mawdicu shaahidku halkaas way koobantahy tan markaas nuzuulka koobsanaysa waa inuu sadaqad u keenay markii hore nebiguna saxaabadiisa ku yidhi cuna markii dambena hadyad u keenay dabeedna uu aqbalay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii dambena su'aasha weydiiyey ou yidhi nasaarada ka warran kiristaanka ka warran markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam khayr ma leh wuxu uhi waxaan kacay iyadoo addimadu i qaadi waayeen anigoo musqaloo cuslaaday baa kacay buui markaan dhaqaaqay baa waxaa ku soo degay yacni marka aayadahan walatajidanna aqrabahum mawaddata liladiina aamanuu aladiina qaaluu inna nasaara dalika bianna minhum qisiisiina waruhbaana wa annahum laa yastakbiruun markaasaa nebigu i yeedhay buu ihi calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi ilaahay wuxuu sheegay yacni asxaabtaadii hal ayuu markaa sheegoo qur'aanka ku sheegay dabeedna aayaduu ku akhriyey calaa kulli xaal sababtaas iyadu waxa weye waa sabab qawiya ah weeye laakiin ta najaashi ku saabsan inay ku soo degtay cumuumka inay soo gelayaan waa jirtaa waxaan ka hadlayaa sabab nusuulnimada ya shaki kuma sugna cumuumka waa soo gelaya sabab marka la sheegana maaha inuu sababta ku gaartahay aayaddu alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab cibrada iyo tixgelinta waxa leh yacni lafdiga caamnimadiisiiyo sababta gaarnimadeedu ma laha sababtu gaarnimadeedu ma laha marka allah wuxuu inoo sheegayaa nimanka kiristaanku inay culamo leeyihiin yani kitaabkoodii culamo ku ah iyo qaar raahibba oo cibaadada u go'ay oo iyagu cilmigooda aanu badnayn laakiin cibaado badan sifadooduna inay tahay markaa inaynay kibrin wa annahum laa yastakbiruun laakiin yuhuuddu waa dad kibir badan aada isula weyn ya kibirkay aadka u kibirka badan yihiin kutubtoodii markay taxriifinayeen oo beddelayeen waxay ku darsadeen inay yidhaahdeen yacnii adduunyadaba arladaba ilaahay wuxuu abuuray wax alla waxa maal yaalla iyo waxa dhul ku suganba yuhuud aawadeed baa loo abuuray tulmuudkay ku taallaa waa taxriifaadkoodii ya dadka kale adduunyada ku dhaqanna waxa loo abuuray yidhaahdeen dee si markaa yuhuuddu ay u dirtaan oo ugu intifaacaan oo dee markaa khadam ugu noqdaan dadka kalena yuhuudda nisbadooda waxay u yihiin sida xooluhu dadka kale u yihiin bal waxaasay leeyihin wuxuu ku yaallaa kitaab ilaahay buu ku yaallaa bay leeyihin waa taxriifaadkoodii wey ya sida xooluhu uga liitaan dadka ayaa dadka kalena yuhuudda uga liitaa bay yidhahdeen maqaamkoodu waa noocaasay yidhahdeen marka iska daa beled kaliya wax allo waxa arlada markaysagaa beled ku sugan iyo dhul waxay leeyihiin waxaa loo abuuray liajli yahuud wax allo waxa maal yaalana waxaa loo abuuray liajli yahuud ya halkaasaa kibirkoodu gaadhay waxa ay sheegayaan leeyihiin markaa kitaab bay ku taallaana oo waxa iyagu ku darsadeen oo taxriif iyo bedelaad ah munazal allah soo dejiyey waxyaalaha ay sheegayaan maaha wuxuu kaloo allah inoo sheegay qaar kiristaanka ka midoo islaamay ayuu allah inoo sheegay waida samicuu maa unzila ila arasuuli taraa acyunahum tafiidu min addamci mima carafuu min alxaq markay xaqa gartaana waa u hoggaansamayaan yahuuddu marka halka cinaad iyo madaxadayg la imanayso iyagoo xaqi garanayay ogaan haddana u diidaya oo waa garanaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebi xaqa inuu yahay waa garanaya nimanka yahuuddu waa garanayaan lakiin ogaan bay haddana u waxiga allah soo dejiyey ee rasuulka ku soo rogay markay dhegaystaan way ooyayaan waxaynu odhanayaa rabbanaa aamanna faktubna maca ashaahidiin ya saasay odhanayaan ilahay wuxuu u ballanqaaday jannaad inuu ku abaalmarin doono ayuu u ballanqaaday allah waxau yihi latajidanna ashadda annaasi cadaawatan ay wallaahi latajidanna ku ogaate oo ku ogaate oo ku ogaate yaa muxammadu muxammadow hore waxaynu soo sheegnay yaa in la yidhaahdaa inay fiican tahay waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam magaciisa mujarada in loogu yeedho waa laga fiican yahay culamada qaarkood waxaabay leeyihin waa manhi ya laa tajcalu ducaaa arasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacda magaciisa mujarada ha ugu yeedhinayahay ahlucilmiga qaar baa ku fasiray saas tafaasiir kale waa jirtaa ya marka ixtiraam nebiga la ixtiraamayo ayaa marka magaciisoo keliya in loogu yeedhaa ayna u fiicnayn ayna u fiicnay bal waxaad ka soo qaaddaa adigoo aabbaha u yeedhaya haddaad tidhaahdo hebelow maxay u muuqan lahay aabbow haddaanad ku odhana aad tidhahdo hebelow aad tidhahdo ama axmedow ama cabdiyow yaa soo qabiix ma noqoteen ama adoo hooyadaa u yeedhaya aad tidha heblaayoy marka waxa weeye cidda markaa la ixtiraamayo la qadarinaayo yani waa laga fiican yahay magaco mujarada in loogu yeedho ashadda annaasi cadaawata liladiina aamanuu lyahuud ku ogaatee ashadda annaasi dadka kuwa ugu daran inay yihiin cadaawatan xagga colaadda liladiina kuwii ay la colka yihiin kuwii ay la colloobayaan aamanuu rumeeyey alyahuuda yahuudda inay kuwa colaadda ugu daran mu'miniinta ay u qabaan yihiin sidaa ku aqoonsatee oo ku ogaatee waladiina ashrakuu kuwa allah u sharig yeelay allah ka gaaloobay ama allah cid kale la caabuday iyaguna inay yihiin kuwa dadka ugu daran xagga colaadda sidaa ku aqoonsatay oo ku ogaatay min ahli makata oo reer maka ah waa misaal weyn kuma gaar aha waa mushrikiin oo dhan baa laga tilmaamaya ama ahlu maka ha ahaadaan ama beledada kale qaar markaa yani markaa degan ha ahaadaan marka qusuur baa ku jira min ahli maka haddaan la odhan min qabiil mihaal buu uga jeeda litadaacufi kufrihim gaalnimadoodu inay labalaaban tahay daraaddeed baa colaaddooduna u daran tahay wa jahlihim iyo aqoon darradoodu inay laaban tahay wainhimaakihim iyo markaa yacni dhumbashada ay dhumanayaane markaysagaa aad markaa usii dhex gelayaan siday u daran tahay fi itibaaci alhawa raacitaanka hawada ay raacayaan naftoodu waxay jeceshahay siday u raacayaanna ay ugu daran yihiin walatajidanna ay wallaahi allah baan ku dhaartay latajidanna ku ogaatay aqrabahum dadka kuwa ugu dhow inay yihiin mawaddatan xagga jacaylka liladiina kuwii ay jecel yihiin aamanuu rumeey ayo aladiina qaaluu kuwii yidhi innaa nasaara annagu nasaaraanu nahay kuwaasina inay yihiin kuwa dadka ugu dhowaanshaha badan waxaa loo jeedaa dadka gaalada ah kuwa ugu dhowaanshaha badan jacaylkay mu'miniinta jecel yihiin inay yihiin ku aqoonsateen daalika kaas ay qurbu mawaddatihim jacaylkoodu inuu u dhow yahay lilmu'miniina mu'miniinta yacni cidda kale uga dhow yahay ya aqrabiyada fiican in laga cabiro bianna minhum ay bisababi anna minhum waxay ku dhacday sababta inay ka mid yihiin qisiisiina culamaa'a qaar culamai inay ka mid yihiin alqisu iyo alqisiisu waa caalimkaa la yidhaahdaa waxa laga keenay min qasa ayaa laga keenay qasa waa maxay tatabaca waa raacraacay wey waa qaar cilmigii raaraaca oo cilmiga aad dabagalay yani ayaa laga tilmaamay wa ruhbaanan iyo qaar ruhbaan oo cubaad oo cibaado badan cubaadan cibaado badan oo kuwa cibaadada u go'oy wa annahum laa yastakbiruun iyo inaynay kibraynin oo iswaaweynaynayninn oo xaqa ka kibraynin can itibaaci alxaqi xaqa inay raacaan inaynay ka kibrayn kamaa yastakbiru lyahuudu ahlu maka sida yahuudda iyo reer makaba ay uga kibrayaan xaqa oo yahuuddu iyagoo garanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam nebi xaqa inuu yahay bay haddana raaci waayeen oo diideen aladiina aataynahum alkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaa'ahum ya waxay nebiga u garanayaan nebinimadiisa siday ubadkooda u garanayaan oo kale inamaday dhaleen siday u garanayaan oo kale u garanayaan haddana maca daalik waa diiday in raaca reer maka qudhooda gaaladii reer maka qudhooda qaarkood bay cinaad ka ahayd oo lahaa markaa maanaa muxamed dabagala ya yacni markaa muxamed maanaa dabagala oo diidayey inay nebiga u hoggaansamaan oo rumeeyaan oo raacaan waxaa ka mid ahaa abujahl iyo dee nimankii kibaar tahaye waaweynaaye yacni markaa gaalada quraysheed gaalnimada ku hoggaaminayey waa garanayaa nebigu inuu nebi xaqa yahay laakiin waxay lahaayeen ma maxamed baanu markaa maanta raacnaa dabagallaa markaasaa madaxnimadayadii iyo yacni magacayagii iyo yacni markaa waxaa weeye meesha uu ka baxaa aanu noqonnaa atbaac ya kibir kibray u diidiye waxaa laga sheegaa abujahal inuu yidhi wuxuu yidhi annaga iyo qusay ibnu kilaab waa tartannay buu yidhi labada reer ee quraysh ugu laandheeraysnaa waxay ahaayeen reerka nebigu ka dhashay calayhi salaatu wasalaam iyo reerka abujahal ahaa laandheeraha quraysheed labadaa reer buu ahaa iyagaana markaa madaxnimada ku tartami jiro waxay u sinaayeen qusay ibnu kilaabiyo makhsuum ibnu yaqada halkaasay u sinaayeen makhsuum ibnu yaqada iyo qusay ibnu kilaabna waa laba walaalaa kala dhalay waa ilmaade ruma nebigu waa qusay ibnu kilaab waa haashim ibni cabdi manaaf ibnu qusay qusayna waa odaygii qureysheede quraysh ba ururiyey quraysh ba ururiyey buui furaha kacbadan u soo dhigiyey wuxuu idhi annaga iyo qusay ibnu kilaab waa tartannay waxyaalaha sharafahaanu ku tartannay markaannu wax kastoo sharafa ku tartannay oo aanu kala bixi weynay oo aanu ka farasayrihaan labadii faras ee sharadka loo dhigay ee la tartansiiyey midna qaadan kari waayo kale markaanu noqonnay bay waxay yidhaahdeen minaa nebiyun yuuxaa min asamaa waxaa naga miday yidhahdeen nebi samada looga soo waxyoodo wallaahi ma rumaynayno ilaa annagana uu naga soo baxo nebi samada looga soo waxyoodo abujahl baa odhanaya waxay kutusinaya qabyaaladda xumaanteeda ya xaqii ou garanaayo nebigii ou garanaayo nebinimadiis ayuu wuxuu u diidayaa qabyaalo daraaddeed ayuu diidaya ya see lagu gaarhayaa buu ku leey markaysa haddii markaa waxaw nebi ka soo baxay oonu raacno see lagu gaarhaya fainahum laa yukadibuunaka walaakina aldaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun dalika bianna minhum qisiisiina waruhbaanan cubaadan qaar cibaado badan baa ka mida wa annahum laa yastakbiruun iyo markaa kama kibrayaana xaqa can itibaaci alxaqi xaqa inay raacaan ka kibri maayaan kamaa yastakbiru lyahuud sida yahuudda uga kibrayaan wa ahlu maka iyo reer maka nasalat waxay ku soo degtaa sheikhuu yidhi fii wafdi najaashiyi najaashi wafdigiisii bay kusoo degtay wafdiguu soo diray najaashi boqorkii xabashidu alqaadimiina calayhi min alxabasha oo nabiga uga yimi calayhi salaatu wasalaam xagga xabashida nebigu wuxuu korkooda ku akhriyey suurata yaasiin suuradda suuratu yaasiin buu ku akhriyey fabakow way ooyeen wa aslamuu waana islaameen wa qaaluu waxay yidhahdeen maa ashbaha haada kan maxaa uga ekaansha badan shayun cadiimun ashbaha haada amaadani waa tacjiibiya hmm. shayun cadiimun shay weyn baa ashbaha haada kan uu ekaysiiyey ama uu ekaansha badnaysiiyey bimaa kaana yanzilu calaa ciisa kii ciise ku soo degi jiray ama yunazalu lagu soo dejin jiray calaa ciisa ciise lagu soo rogi jiray bimacnaa kitaabkii ciise lagu soo rogay yacni markaa kitaab la mida weeyaan bay tilmaamayaan qaala tacaala allah waxau yidhi waidaa samicuu markay maqlaan maa unzila kii la soo dejiyey ila rasuuli rasuulka sala allahu aleyh wasalam intii ka ahaatay lagu soo rogay min alqur'aani oo qur'aan ah tara acyunahum taraa waxaad arkaysaa ru'yadu waa basariyo acyunahum indhahooda tafiidu xaalay burqanaysaad arkaysaa min addamci ilmo ay la burqanayso mimaa carafuu waxay ilmo burqanaysaa min ajli maa carafuu kii ay garteen daraaddii oo min alxaqi xaq ah aawadii ayay markaa ilmo la burqanaysa maxay odhanayaan yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa rabbigayow aamannaa waa rumaynay saddaqnaa waa rumaynay binebiyika nebigaaga muxameda calayhi salaatu wasalaam wa kitaabika iyo kitaabkaaga qur'aanka faktubnaa ilaahay ou na qor maca shaahidiin yacnii kuwa ka markhaati kacaya oo waxdaaniyada kaaga markhaati kacaya nebigana calayhi salaatu wasalaam risaalada uga markhaati kacaya kuwaa la jirkooda nagu qor oo bimacnaa maca ummati muxammad yacni markaa waxaa nagu qor almuqiriina bitasdiiqihima almuqiriina ee qiraayey bitasdiiqihimaa yacnii allah iyo rasuulkaba rumaynta la rumaynaayo qiraay wa qaaluu waxay yidhahdeen fii jawaabi man cayarahum fii jawaabi man kii jawaabtiisana waxay ka yidhaahdeen cayarahum yaga ku ceebeeyey bilislaami islaamnimada oo min alyahuudi yahuud ah nimanka yahuudda markaa ceebeeyaa la yidhioo yidhi marka waxay maanta daba gasheen markaysa waxay muxamed raacdeenoo daba gasheen maxaa uga tagteen kitaabkiinnii maxaa caynkan u yeesheen waxay yidhaahdeen maa lanaa maxaa noo sugnaaday ayu shayin sabata lana laa nu'minu billaahi xaalaanna allah rumaynayn maxaa noo sugnaaday wamaa jaaana iyo kii noo yimi annaan rumaynayn oo min alxaqi xaqa ay ilqur'aani qur'aanka xaal aanaan rumaynayn maxaa noo sugnaaday waan rumaynaynaa maxaa noo diidaya iimaankay macnuhu dhacaysa marka laa nu'min waa jumla xaaliya maa lanaa waa jumlo yani markaa waxa weeye mubtadiya khabar ka kooban ayu shayin habata lana ay laa maanica lana min aliimaani wax iimaanka noo diidayaa ma jiro maca wujuudi muqtadiihi waxa iimaanka keensanaya sababayaa iyadou joogo la jirkeeda wax iimaankii naga mancinayaa ma jiro waxaa jira maanic min aliimaan iyo muqtadii liliimaan marka wixii sababaya iimaanka keensanayay waa joogaa maanic noo diidayaani meesha ma yaal maxaa naga mancinaya ma nebi hadduu soo baxo yaan la raacin baana lagu yidhi na laguma odhan wa natmacu caطfun calaa nu'minu mactuufun baa macnuhu dhacaya waa facal iyo mafcuul looga jeedo waa mid lagu cadfay calaa nu'minu nu'minu baa lagu cadfay marka macnuhu wuxuu dhacayaa wamaa lana maxaa noo sugnaaday laa natmacu mar hadduu ku uhi nu'minu baa lagu cadfay nafyigu wuu ku dhacayaa ila maa bacda nafyi baa la yidhi waa lagu cadfay mogti qowl kalaa jiro odhanaya markaysaga laa nu'minu oo wada socotaa lagu cadfo qowlkaa kale dee tafaasiirta qaar oo qoraya waad arki doontaaye oo yacni markaa mulla cali ilqaariba waa soo naqlinayaa markaysaa wejiga noocaasa laftiisa in la yidhiyo waxay noqonaysaa musbat iyo manfi in laysku cadfay noqonaysa marka ya oo macnuhu wuxuu u dhacayaa yacni maxaa noo sugnaaday xaala annaan rumaynaynin yacni marka allaah iyo xaqa noo yimi annaan rumaynayn misena aanu damaaciyo aynoo rajaynaynin ya marka la yidhahdo iyagoo wada socdaa lagu cadfay laa nu'minu baa lagu cadfay wejigu saasuu noqonay marka saanu u kulminaynaa jannana inaan rajaynayno iimaankiina ka tagno laakiin wejigaa haddii la maro mulla cali alqaari waa soo naqliyey mala nasbada ayaa markaysagaa markaa ay yani markaa ansab u ahayd wejiga kalena marka haddii la nasbiyo waxaa nasbo akhriyeyna marna maqal oo waagu markaa waawlmaciyuu noqon lahaa calaa kulli xaal wejigaa culamada qaar waa sheegeen laakiin hadda muxuu inagu yidhi cafun calaa numinu numinu baa lagu cafi numinu nafyi baa haddaba ku dhacayay nafyigii nuuminu ku dhacayay nadmacuna waa ku dhacaya idan maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa wamaa lanaa laa natmacu an yudkhilanaa rabbuna maca alqawmi alsaalixiin maxaa noo sugnaaday yacnii laa natmacu xaalaanaan yacni tamaaciyaynu rajaynayna waa tamaacinaynaa waa rajaynaynaa waa iimaankana ka tegi mayno damaca jannada aanu damaaciyayna ka tegi mayno labadaba waa la imanayna waa macnuhu dhacaya labada midna maanic noo diidi maayo wa nadmacu ay wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday nadmacu ay laa nadmacu xaala anaan damaaciyayn oo rajaynayn oo quudaraynayn an yudkhilanaa inuuna geliyo anaan damaaciyayn rabbunaa rabbigayo maca alqawmi asaalixiin adduulka saalixiinta alla jirkooda inuu jannadana geliyo xaala annaan rajaynayn maxaa noo sugnaaday yani waa rajaynaynaa waa amaaciyaynaa masaalixiintana waxaa looga jeeda almuminiina muminiinta aljannata jannada na geliyo shaygii la gelinayey baa garashada la garanaya daraaddeed loo xadfo mafcuulku maadaama markaysaga dee layska garanayo fadlo uu yahay yani markaa in la xadfaa waa bannaanta wa fadlatin ajiz in lam yadir waa yahay laakiin wejiga kale aynu sheegnay waxay tahay mulla caliil qaarin odhanaya isaga adhara waa in xaaliye laga dhigo wejigaase adhara buu odhanaya wala adharu annahu khabaru maxduuf mubtade xadfan oo markaa go'an inay khabar u tahay ayaa adhara buu yihi walwaawu lilxaal mulla cali alqaari baa odhanaya aljamaalayn cala aljalaalayn xaashiyadiisa uu saaray jalaalaynka sidiisa marka lagu socdo waa sa in laqbada horena maraye waxay noqonaysaa wamaa maxaa noo sugnaaday laa numinu billahi wamaa jaana min alxaqi xalanaa allah rumaynayn iyo wamaa jaana min alxaqi anaan rumaynayn maxaa noo sugnaaday wa natmacu walxaal naxnu natmacu ya iyada oo yani marka aanu rajaynayno an yudkilanaa rabbuna maca alqowmi asaalixiin qaala tacaala allah waxau yidhi faasaabahum allahu bima qaaluu faasaabahum allahu ilaahay waa sawaabiyo waa ajar siiye bima qaaluu ay bisababi qowlihim odhaahdoodii ay yidhaahdeen marka waxa weeye hadalkaa hore ay yidhaahdeen yacnii iimaanka iyagoo qiraya ay markaa yidhaahdeen aamanna faktubna maca ashaahidiin iimaankana ka tegi mayno maanic noo diidayaa ma jiro hadalkooda ay yidhaahdeen ama biladii qaaluuhu jannaatin jannooyin buu ku abaalmariyey jannaadkaasoo tajri ay yaacayso min taxtiha hoosteeda ala nahaaru durdurradu ay yaacayaan wuxuu jannaadkaa ku abaalmariyey khaalidiina fiiha xaalay ku waarayaan jannaadka gudahooda oo ay suganayaan inay ku waaraan wadalika jazaau lmuxsiniin madkuurkaa la soo sheegay jazaau lmuxsiniina kuwa samafalay abaalmarintoodii weeyi ku samafalay biliimaani iimaanka iyo itibaacaba ku samafalay biliimaani walitibaac waladiina kafaruu wakadabuu biaayaatina allah wuxu uhi waladiina kuwii kafaruu gaaloobay wakadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha iyaga beeniyey ulaa'ika asxaabu aljaxiim kuwaasi naarta jaxiime asxaabteeda weeye waa kuwa jaxiimo gelaaya jaxiime ku daa'imaaya yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa tuxarimuu tayibaati maa axalla allaahu lakum laa tuxarimuu tuxarimuuha xaaraantinimaynina tayibaati maa kii wanaagyaalkiisa axalla allaahu lakum allah idin xalaaleeyey walaa tactaduu ha xadgudbina ina allaha allah laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba ilaahay ma jecla wa kuluu cuna mima rasaqakum allah xalaasha soo socotaa xaal ay ka mid ahaatay mima rasaqakum allahu wuxuu ilaahay idinku arsaaqay xaal ay ka mid ahaatay waxaa bannaan in la xalaalan bay sifo ka ahaydoo waa laga soo hormariyo nakiro sifadeed haddii la hormariyo xaal bay ka noqotaa waa calaa haada waxay noqonaysaa marka sidaa lagu socdo mintu inay tahay tabciid wejiga labaad waxay tahay kuluu in lagu tacalluq siiyo kuluu marka lagu tacalluq siiyana waxay noqonaysaa mintu ibtidaau lghaaya marka waxay noqonaysaa wa kuluu cuna mima rasaqakum allaahu waxa ilaahay idinku arsaaqay xaggiisa ka cuna oo bimacnaa yani waxaa laga tilmaamaya ibtidaa lghaaya ibtidaau lghaaya laakiin waxay u badiyaan wejiga oo xalaalan laga xaalayna xalaalan xalaal cuna xalaashaasoo tayiban wanaagsan wattaquu allah allah ka baqa alladii kaasoo antum bihi mu'minuun idinku aad tihiin qaar rumaynaya aad tihiin yacni allahaas yacni markaa ka baqa oo cisyaankiisa iska ilaaliya aayaddan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxarimuu ayibaati ma axala allahu lakum waxay lahayd sabab bay lahayd asbaab mutacadida ayaa la soo wariyey waxaa la soo wariyey saxaabada qaarkood inay markaa yidhaahdeen wax hilibaba cuni maayo oo intay hilib cuneen ayaa marka xoogaa dee hamadoodii ay xoogaa kacday iyagoo aan markaa eh, wax reera aan lahayn markaasaa qaarkood marka waxay yidhaahdeen wax hiliba dib uu cuni maayo sababta waa la sheegay culamada qaarkoodna waa quweeyeen sababta caynkaas qaar kale waxay yidhaahdeen weligay guursan maayo oo cibaadan u go'ayaa qaarna waxaabay weydiisteen nebiga calayhi salaatu wasalaam inay isdhufaanaan ayaabay weydiisteen oo dabeedna markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uma idmin sababta lafteedana waa iyadana waa la soo wariyey inay ku soo degtay iyada lafteeduna waxa weye sababtaasina waa qawi marka asbaabo mutacadida ayaa markaa soo aroortay ilaa saddex sababood oo kala duwan baa soo arooray asbaabta noocaasee markaa de waxyaalo tayibaadkii ka mid ah ay naftoodii ka manciyeen amaba ay doonayeen inay ka dhaartaan oo weligood aynla iman ama guurka ha noqoto ama hilibka in la cuno ha noqoto ama waxa weeye markaa in dee habeenkii aan la seexan ee cibaado habeenkii lagu wada nooleeyo ha noqoto oo hurdadii naftooda ay u diidaan yacni waxyaalaha caynkaasoo kale ama yidhahaan firaash ku seexan maayo ashyaadaas ayaa asbaabtu ahayd markaasaa waxaa yacni loo diidayaa in naftooda ay ka xarimaan wax dayibaadka ka mida oo ilaahay xalaaleeyo inay xaaraantinimeeyaan qofku isagaa yani naftiisii ka xarimin waa iska dayn karaa waxyaalo dayibaadka ka mida ee mubaaxaadka ah laakiin iyadoo markaa qurbadde uu ka doonaayo inuu markaa horta guurka ka tago ila guurku mubaax ma aha ee guurku waxa weeye waa shay mashruuca oo la amray oo waajib iyo sunno dhex yaalla wey ya yaa macshar ashabaabi man istataaca minkum alba'ata falyatazawaj wa ankixu alayaama minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum aayadda qur'aanka iyo xadiiska nebigu labaduba yacni guurka in la amrayo ayay tilmaamayaan nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni marka uu sheegay inuu waxa weeye yacni marka habeenkii wax ka midana seexdo wax ka midana uu soo yacni kaco uu sheegay inuu marna soomo marna afuro uu sheegay marka inuu dumarka guursado yani wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam faman ragiba can sunnatii falaysa minii kii sunnahayga iska naca igama mid aha ya marka dee waxa weeye qofku isagoo tabatur samaynaya oo cibaadaan u go'aya odhanaya inuu yidhahdo guurka waa iska daynayaa oo rabbi baan ugu taqarrubaya inuu sidaa yidhahda arrinka noocaas iyadu waa mid khalada ah weeye oo sax ma ah oo guurkii waxaa ku sugan markaysaa qurbo ilaahay loogu dhowaanayo ayaa ku sugan qurbaa ku sugan rabbi loogu dhowaanayo ayaa ku sugan cibaadadiina waa caawinaya oo qofkii waxa weye dee shahwa ku abuuran maadaama shahwadu ku abuuran tahay dee waxa weeye hadduu markaa xalaal ku isticmaali waayo yacni dee xaaraantii inuu ku dhaco halisu yahay ya xaaraantii inuu ku dhaco ayuu halisu yahay saas aawadeed yacni axaadiista qaar waxaa ku soo arooray ruuxa guursadaa faqad istakmala shatra diini falyataqi illaha fi shatri alaakhar yacni qofka marka yani ninka guursadaa diinkiisii qayb ka miduu dhammaystiray ee qaybta kale ilaahay kaga boqo qaybta kale ilaahay ha kaga boqo marka saas aawadeed raahibnimo in la sameeyo layahay guurkaa la yska daynaya arrin marka waxa weeye yani markaa saxa ma aha arrin saxa ma aha naftina waxa weeye xaaraantii inay ku dhacdo ayay halis u tahay haddii xalaashii loo diido saasay halis u tahay waxyaalaha kale mubaaxaadka ah waa dhici kartaa qofku cuntooyinka wax ka mida inuu iska daayo waa iska dhici kartaa inuu iska daayo laakiin inuu naftiisa ka xarimo ma inuu naftiisa ka xaaraantinimeeyo ma laakiin hadduu yidhahdo anigu ma badsanaayo ama markaysaga waa iska daynayaa oo noocyo kalean ku kaaftoomaya iyo wax la mida waxaasina markaa waxaba wax kaloo ka kaafinaya ay yihiin oo dee waxawa binyadii jirku ku qumayo yacni markaa ba'si kuma sugna wanazla lama hama qowmun min asaxaabati waxaa soo degay markay ku hamiyeen eh, yani dad saxaabada nebiga ka mida calayhi salaau wasalaam eh, saxaabadan ridwaan ullaahi calayhim an yulaazimu sawma inay soonka laazimaan ay ku hamiyeen joogteeyaan waalqiyaama iyo kicitaanka ay eh, qiyaamuleylka u kacayaan inay joogteeyaan oo laazimaan walaa yaqrubu nisaaa dumarkana aynay u dhowaan oo aynay guursan watiiba udgoonkana aynay u dhowaan walaa yakulu laxma hilibkana ayna cunin walaa yanaamu cala alfiraash firaashna ayna ku seexan waxaa soo degay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa tuxarimuu ayibaati maa laa tuxarimuuha xaaraantinimaynina ayibaati maa kii wanaagyaalkiisa axalla allaahu lakum allah idin xalaaleeyey yacni markaa kiisa wanaagsan ee tayibaadka ah ha xaaraantinimayno naftiinna ha ka xarrimina oo xaaraan iduu ka yahay ha u caqiidaynina taxriimka loogama jeedo inaan marka waxaa la samayn ee waxaa laga tilmaamayaa macno ka dheeraada yacni markaa imaatinka aan lala iman waayo shay kastoo mubaaxa qofku inuu sameeyaa ilaaba ilaa mid laazim ku ah maaha mid laazim ku ah ma aha waxyaalaha xalaashaa wax ka mida isagu waa iska dayn karaa isagaa naftiisa ka ay tatajaawazuu haka gudbina amra allaahi amarka ilaahay haka gudbina ina allaha allah laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba ma jecla wa kuluu cuna mima rasaqakum allaahu xalaasha soo socotaa xaal ay ka mid ahaatay kaa'inan mima rasaqakum allaahu wuxuu ilaahay idinku arsaaqay wax ka mida xaalay tahay xalaalan xalaal cuna xalaalan baa mafcuulu biigiya xalaashaasoo ayiban wanaagsan ayiban waa sifo xalaalan mafcuulun wuxuu u jeedaa xalaal waa mafcuulun bihi waa mafcuulu bihi marka ayiban iyadu waa sifo waljaaru waalmajruuru jaarkiiyo majruurka qablahu hortii ku sugnaadayna xaalun xaal weeye mutacalliqun bihi yacnii ku tacalluqay waxaa macnuhu u dhacayaa xaalku wuxuu u dhacayaa kaa'inanta markaa qarsoon ayaa xaalku noqonay yani wuxuu ku tacalluqayaa yani kaainan taasuu ku tacalluqaya kaainan kaa'inanta qarsoon ayuu ku tacalluqaya oo kown caam ah taa macnaheedu waxay tahay wakuluu cuna mima razaqakum allaahu xaal xalaasha soo socotaa kaa'inan mima razaqakum allaahu wuxuu ilaahay idinku arsaaqay wax ka mid ay tahay razaqakum allaahu iyaahu xalaalan xalaal cuna xalaashaasoo tayiban wanaagsan wattaquu allaha allah ka baqa alladii kaasoo antum bihi mu'minuun isaga aad tihiin qaar rumaynaaya aad tihiin halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk